bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والصlaة والسلام عlى أشرف الأنbiyaءi والmurسلين نبyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وsلم تسليما kaثيirا اllahuma cلمna ma ynfcuna وانfcna bma cلمtna اllahuma ina نسأlka الفقه في الdin rb اشhrح lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqه qwlي wley muأlifku raximh اllah taعaalى wqwl الwaxidi min الصaxaabati qowl اlwaaxidi mid ka mid ah oo min asaxaabati asxaabta ka qowlkiisu ama hadalkiisu laysa bixujatin xuja maaha calaa hayrihi hayrkii qof kale oo asagaan ahayn xujo ku noqon mahayo cala alqowli ljadiid qowlkii jadiidka ahaa ee aqwaasha imaam shaafici ka mid ahaa wa fi lqadiimi qowlkii qadiimka ahaase waxaa ku sugan qowlkaa saxaabigu xujatun xujo yahay mualifku halkan wuxuu ku tilmaamayaa qowlkii saxaabiga wuxuu ka mid yahay qowlka saxaabigu adilada laisku khilaafay xujanimadeeda horta saxaabigu tacriifkiisu waxaa weeye man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalam mu'minan bihi wamaata calaa dalik waa qofkii nebiga alai sl slam la kulmay asagoo rumaysan isla markaana sidaa ku dhintay macnaa iimaankaa ku dhintay kaasaa saxaabi la Ehm, marka hadduu doono hal saacba ha arka nabig ala sl slam ama hala kulme shardi maaha indhihiisuu nabigu ala slam ku arko xataa hadduu indhoolo yahay sida cabdulahi bnu maktuum saxaabi buu noqonaya shardi maaha suxbadiisu inay dheeraato shardi maaha inuu nabig ala slam wax ka wariyo shardi maaha inuu mumayiz yahay asxaab fara badanoo yaryar baa jirtay oo nabig ala slam uu geeriyooday iyagoo weli xadu tamyiizan gaarin marka eh, laftirkoodu waxay noqonayaan asxaab maadaama nebiga calayhi salatu salaam ay la kulmeen waaya saxaabigii waa kaas qowlka saxaabigu ma xuja oo ma daliil la xujaysan karaa mise ma aha masaladan taxriir bay u baahan tahay mualifku sheegin maxaa kitaabkiisa waa mukhtasar laakiin eh, waxaa loo kala qaadaya horta qowlkaas saxaabigu in eh, uu yahay qowl uu markaa yani asaguu yidhi wax khilaafayna aan la ogayn ama qowl asxaabta ku kulantay hadday asxaabta qowl isku waafaqaan xujuu noqonaya sidoo kale haddii saxaabi uu qowl dhaho oon mukhaalif loo ogaynna laa yuclam lahu muhaalif yani cid khilaaftay o asxabta kamida lama ogo qowlkiisaasna wuu faafay wax khilaafayna lama ogo oo ka hor yimid qowlkiisaas sidaasuu xujo ku noqonaya wuxuu noqonaya ijmaac sukuuti ah sidayna soo dhaaftay ijmac sukuuti waa kaan soo nidhi wa biqowli اlbacd wa sukuuti اlbaaqiin canhu ama bificli اlbacd wa sukuuti اlbaaqiina canhu wkuu mualif hadda ka hor soo tilmaamay sidoo kale qowlka saxaabiga haddii uu yahay qowl laa majaali lilra'yi fiih yani qowl ka baxsan wixii lagu ijtihaaday oo wuxuu ka hadlay maalan waxyaabo eh, dee ijtihaadkuusan gelin ayuu ka hadlay taqdiiraadkii iyo eh, yani waxyaaba noocaas oo kale ah ama cibaadaduu sugay cibaadada ijtihaad ma gasho laguma ijtihaado cibaada la sugayo la itbaatinayo waxani waa cibaadadu yidhi ama qofkii waxaa sameeyaa hawaabkaasuu helayaa buu yidhi ama ajir intaa leeg buu helayaa waxyaabaha noocaas oo kale ah ijtihaad ma galaan waa samaacun oo wax nabig alai slam laga maqlay marka kaasina xujuu noqonaya qowlu صaxaabiyi fi ma laa majaala lilijtihaadi fiih wixii ijtihaadku uusan gelin iyo ra'yigu xujuu noqonaya kaana halkaa inoo dhig maxaa kuu soo haray qowlu صaxaabiy fi ma min ra'yi walijtihaadi fiihi majaal wixii yani ra'yiga ijtihaadku uu gelayay haddii uu qowl ka dhaho saxaabigii ma xujuu noqonaya se xujo ma noqonayo horta marka koobaad saxaabi kale xujo ku noqon mahayo taa waa la isku waafaqsanyaya saxaabi kale xujahee ku noqon mahayo oo ibnu cabaas hadduu qowl dhaho ibnu cumar xuj ku noqon mayo ibnu cumar qowlkiisana ibnu cabaas xuj ku noqon mayo wahaakada asxaabta kale laakiin qowlkaa saxaabiga uu yidhi xuj ma ku noqonaya wixii qof kale oon saxaabi ahayn ma ku noqonaya taabiciintii wixii ka dambeeyey xuj ma ku noqonaya oo markaa ma la deliishan karaa taa weeye talasu khilaafsan yahay laba qowlba marka masaladan ku jira qowl dhahaya waa xujo qowlkaa saxaabiga iyo qowl dhahaya xujo ma aha qowlka dhahaya xujo ma aha waxa weye waa qowlkii jadiidka ahaa qowlka dhahaya waa xujana waxa weye waa qowlkii qadiimka ah imaam shaafici haddaba qowlka koobaad waxa weeye inuu xujo yahay waxaa qaba jumhuur ulculamaa culamada badankood saasay qabaan oo imaam malik iyo abu xaniifa iyo qowlkii qadiima imaam shaafici iyo imaam axmed oo riwaayo laga wariyey intaaba waxay leeyihiin qowlka saxaabigu wuxuu noqonayaa xujo ayuu noqonaya marka leeyahay qowlka qadiim limaam shaafici waxaa loga jeedaa waa qowlkii uu ku yidhi intuu joogay ciraaq jadiidkuna waa qowlkii uu ku yidhi masar fii aakhiri xayaati marka imaam shaafici haddii laba qowl laga wariyo oo midna qadiim yahay midna jadiid yahay kan jadiidka had ya jeer xujo ah qadiimku xujo ma aha manaa kana dambeeyey oo aakhir qowle ee shaafici kii hore uu ka laabtay qadiimku ka noqday wey mar hadda qowlka loo nisbaynaya madhabka imaam shaafici leeyahy waa qowlka madhabkiisa muctamadka waa kan jadiidka ee ah inuu qowlka saxaabiga he uusan xujo noqonin culammada qabtaa in uu xujo yahay qowlka e, saxaabigu waxay soo deliishadeen adillo ay ka mid tahay e, macquul oo waxay dhaheen asxaabtu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay maaragtay e, la joogeen waxyigii bay arkeen isla markaa yani qaabka usoo degaya waxyigii iyo sababunuzuulkii iyo waqaacidii iyo axdaadti o la socdeen way ka cilmi badan yihiin dad ka dambeeyey waxaa laga yaabaa qowl kale dhaheen inuu maaragtay eh, uu yahay qowl ay nabig alai slam ka ayaa suuragal ah saa darteed markaan arrimahaasoo dhan eegno qaraa'intaasoo dhan qowlkooda xujo ayuu noqonayaa saasay leeyihi qolada dhahaysa xujo ma aha waa qowlka muctamadka imaam shaafici iyo riwaayo laga wariyay imaam axmed culimo badanna ay ku tageen musanifka kitaabkan iska leh oo ahaa alimaam eh, abulmacaali aljuweyni iyo tilmiidkiisii hazaali iyo culimo badanba ay ku tageen waxa weeye in qowlkaasi uusan xujo ahayn waxayna deliishadeen in saxaabigan uu yahay yani qof bashar aho oo aan macsuum ahayn bashar weeye macsuumna maaha khada lagama dhowrin sida nabiga ala slam ma aha nabig ala slam waa macsuum ma gefayo nabig ala slam gefti waa laga ilaalinaya laakiin saxaabiga wuu gefi karaa gefki wuu ku bannaan yahay maadaama uu gefi karo haddaba hadalkiisii xujo ma noqonayo maxaa yeelay waxaa suuragal ah in uu khaldamo ayaa dhici karta yani hadalkiisu sawaabna u ixtimaala khadana u ixtimaala marka wax sawaabiga khada ixtimaala see xujo u noqonaya marka saas ayuu imaam shaafici ku tegay oo madhabkiisa muctamadka ah waxaad arkaysaa qowlka saxaabiga iyo afcaasha asxaabta in marar badan fuqahada oo idil afarta madhaboodba ay soo deliishanayaan haaatan haddii masaladii nas laga waayo wax nas hadduusan ku soo aroorin aad ayaa aqwaasha asxaabta iyo afcaashooda loo soo deliishadaa xataa madhabka mashaafic waad ku arkaysaa aqwaal badan oo asxaabta leedahay ama afcaal badan la soo deliishanayo oo xujo laga dhiganay maadaama masaladii wax nasa ku soo aroorin marka qowlkaas saxaabiga markaas istinaasan ayaa loo soo deliishanaya wa qowl lwaaxidi mid qowlkii oo min asaxaabati asxaabtii ka mid ah laysa bixujatin xujo ma aha calaa hayri hayrkii xujo ku noqon mahayo oo macnaha eh, dadkii kale xujo ku noqon mahayo qowlkiisu cala alqowl اljadiid haddii aan qabanno qowlkii jadiidka ee cusbaa ee aqwaashii imaam shaafici ka mid ahaa wafi lqowl اlqadiim qowlkii qadiimka ahaana waxaa ku sugan xujatun inuu qowlkaas saxaabigu yahay xujo ama alahbaaru ahbaartii miya falhabaru habarkii maa shay weeye yadkuluhu ogolaan sidqu run iyo walkadibu been walhabaru habarkii yanqasimu u qaybsamaa ilaa qismayn laba qaybood aaxaadin aaxaad iyo mutawaatirin iyo mutawaatir falmutawaatiru mutawaatirkii maa yuujibu waa kii waajibinaya alcilma cilmi waajibinaya weeye wahuwa asaguna an yarwiya inay wariyo weeye jamaacatun jamaaca inay wariso ama dhacdadii jamaacadaasoo laa yaqacu altawaau'u heshiis uusan dhacaynin cala alkadibi been lagu heshiiyo can milihim ayaga oo kale uusan ka dhacayn wahaakada sidaana ay ku socoto ilaa an yantahi ilaa uu ka gaadho arrinkaasi ila almuhbari canhu macnaha wuxuu ku soconayaa jamacaas jamac ka warinaya ilaa laga gaadho ila almuhbari canhu qofkii laga warramayey ee laga soo warbixinayay ee waxaweye ku dhammaanayo fayakuunu marka wuxuu ahaanaya fi اlasli xagga asalka macnaa wuxuu ka wadaa sare ee mutawaatirka warisay can mushaahadatin aragti ayay wax ku warinayaan aw samaacin ama maqal ay wax maqleen laa can ijtihaadin lakin ijtihaad kuma warinayaan halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa ahbaartii ahbaar markaan leenahay waxaa looga jeedaa sunnadii nabiga sala اllahu calayhi wasalam ama axaadiiii nabiga calayh اsalatu wasalaam ahbaartii halkan uu ku sheegay waxa wey mualifku waa yani waxay ku saabsanaa culum اlxadii musalax alxadii wax loo yaqaan ama culum اlxadii weeye oo waxaa isweydiin leh maxaa soo geliyey musalax alxadii usulu fiqiga ile waa fanni gooni oo madax bannaan maxaa looga hadlaya marka musalax alxadii xadiikii musnadka iyo xadiikii mursalkaha iyo mucanacankii iyo adadadmaa wa loga hadlaya ila ani gooni buu leeyahay oo lagaga hadlaya sababta waxaa weeye maadaama kitaabkii iyo sunnadu ay yihiin labadii masdar ee waxaa weeye axkaamta laga qaadanayo adilada kalena ayaga u noqonaya ayaa waxaa loo baahday in la ogaado sunnada yani qaabkay u sugnaanayso sanadkeedii la ogaado ila qur sanad kaagama baahna inaad sanadkiisu waa qaci waa mutawaatir qur-aanku sunnadii baa laba qaybood qaybsanta mutawaatir iyo iyo aaxaad marka aaxaadkii sanadkiisa waxa laga yaba inuu saxiix yahay ama daciif yahay marka dariiqa ubuutihi waa inaan ogaanaa si aan u xujaysanno ilaa markii daliilka aad daliishanayso laba shay waad u baahanta horta inuu sugan yahay dabeetana waju dalaaladiisii inuu caddaynayo xukunka labadaa shay baad u baahanta inaad isaga uma baahno in la ogaado ariiqatu ubuutii qaabku ku sugnaado maxaa yeel waa qaci uu sugan yahay qur-aanku waa waxa wey qaciyun ubuut weyaan oo asaga muran kama taagno wax daciifana ah male qur-aanka waxaa la eegi qur mar qof aayad soo deliishado aayaddan dalaaladeeda inay tusinayso xukumkan baa la taa un baa lasu khilaafi ama qofka lagu qabsan karaa amaa sunnadii labadii baad u baahanta awalan ariiqay ku sugnaatay sunnada ma dariiq saxa mise waa xadiidkan waa daciif horta intaan la gaarinba dalaaladii horta xadiidkan ma sugan yahay mise ma sugno taasaa la eegaya waa tan hadda mualifku halkan u keenay cilmi usul fiqi usoo dhexgeliyey iyo culamada usuuliyiintuba iyo arrinka labaad oo ah dalaaladii xadiidkan inuu tusinayo xukunkii labada dhinacba sunnadii waa laga eegaya wuxuu kaga bilaabay tacriifkii khabarka khabarkii maadaama khabarka lagu ilaaqo yani xadiikii habar baa lagu ilaaqa xadiikii khabar baa lagu ilaaqaa xadiina waa la lahaa khabarna waa la lahaa aarna waa la lahaa inkastoo marqarkood aarka lagu ilaaqo qowlkii saxaabiga aaaar la dhaho ama uu soo dhex galaba yani haddana aarka waa lagu ilaaqa xadiika nabig alayh salatu wasalaam haddaba khabarka tacriifkiisa waa maxay wuxuu yidhi kabarku waa wixii ixtimaala run iyo been maa yadkhuluhu sidqu walkadib waa wixii macnaha run ay geli karto been ay geli karto ayaa la yidhaahdaa khabar tacriifkan ma aha tacriifkii xadiidka yani khabarkii bimacna alxadii loo tacriifinaya ma ila khabar haddii la tacriifinay maca alxadiid waxa weya wixii nabig alai slam laga soo guuriyey ama qowl ha ama ficil ha ama sunna taqriiri ha ahaado ee wuxuu u tacriifinayaa guud khabar waa maxay ama khabarka nabig alai slam ha ama habar kale oo qof kale uu yidhi ha ahaado guud ahaanba waa wixii runiya been ba oo wixii lid ku ah inshaaga horey uga soo hadalla inshaaga inuu kalaam ku qaybsamo insha iyo khabar insha soo hore u soo tilmaanay khabarkuna waxaan idhi wixii run iyo been ixtimaala inshaaguna waa wixii run iyo been aan ixtimaalin sida su oo kale iyo iyo cardigii iyo eh, istifhaamkii iyo wix la midka ah horaan u soo sheegnay marka markuu ku leeyahay runiga been buu ixtimaalaa macnaha hadii la dhao maalan hebel baa yimid jaa zaydun hebel baa yimid hadalkaasi runa wuu ixtimaalaa beenna wuu ixtimaalaa runiga been buu hadalkaas u geli karaa haddii waaqac waafaqsan yahayna waa run haddii waaqacu khilaafsan yahayna waa been macnaha haddii zayd uu yimid oo dhab ahaan u yimid dee hadalkaasi waa run haddii waaqacu khilaafsan yahay zayd uusan imaaninna hadalkaasi been baa lagu tilmaamaya laakiin markii luu leeyahay maa yadkhuluhu sidq walkadib ama maa yaxtamilu sidq walkadib in lagu daraashanaan lahayd lidaatihi ay lidaati alkhabar markaan eegno khabarkan markaan eegno ila waxaa jira khabar laa yaxtamilu ila sidq wax run may wax kale ixtimaalin laakiin biictibaari lmukhbiri bihi markii la eego way qofkii warka sheegay maalan kalaamka ilaahay hadalka ilaahi subxaana watacaala iyo kalaamka nabiga calayhi salatu asalaam laa yaxtamil ila sidq waxaan run ma ixtimaalo maxaa ilaahi subxana watacaala waxaan run ahayn kuma hadlo nabigana alai slam waxaan run ahayn kuma hadlo marka hadalkii yani nabiga alai slam iyo hadalkii ilaahi subxana watacaala waxa weeye been way ka hufan oo been laguma tilmaamayani been bu ixtimaal lama dhahayo laakiin biictibaari almuhbir ayaan eegnay lakiin khabarka haddii la eego biictibaari alkhabar waxa weeye khabar oo idil waxaa la dhihi karaa yaxtamil sidq walkadib lakin biictibaari almuhbir haddii la eego waxa weeye markaas dee hadalkii waxaa ka mid a ah wax run mooyaan wax kale ixtimaalan iyo wax been mooyan wax kale an ixtimaalan hadduu qofku ku dhaho maalan addidaani yajtamicaan laba shay oo lid isku ah way kulmaan dee hadalkaasi laa yaxtamil ilaa he alkadib waxaan been hayn ma ixtimaalo la dhihi maayo yaxtamil asidq walkadib yani ila wax mustaxiiloo qofkan sheegaya waxaan caqli geli karin buu sheegaya laba shay lid isku ah inay kulmaan dee waa mustaxiil ma kulmi karaan qofki inuu taagay inuu fadhiyo inuu dhaqaaqayo inuu xasiloon yahay de waa mustaxiil sidoo kale haddii qof uu nabinimo sheegto nabig alay slam kadib dee hadalkiisaas laa yaxtamil ila lkadib yani nabinimada uu sheeganayo been mooya wax kalama ixtimaasho laakiin waxa weeye biictibaari almuhbir len wuxuu sheeganayaa wax aan suuragal ahayn waaya khabarkii wuxuu u qaybsamaa buu yidhi labo abar halka wxu oga jeeda markuu markuu leeyahay walkhabaru yanqasm ilaa qismayn wuxuu oga jeedaa akhbaartii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam labay u qaybsamaan aaxaad iyo mutawaatir aaxaad iyo hee mutawaatir mutawaatirkiibuu inoo tacriifiyey mualifku aaxaadkana dib buu ka sheegi doonaa mutawaatirku waxa weeyaan buu yidhi waa maa yuujib alcilmu waxay cilmiga waajibiye weeyaan cilmiga waxay waajibiye weeyaan taa dib baan ka sheegi doonaa waa xukumkiisii iyo waxa ka ratimaya laakiin tacriifkiisii qeexitaankiisi waxa weeyaan an yurwiya jamacatu laa yaqacu tawaطu can اlkadibi can milihi whakada la yantahiya ila اlmuhbari canhu fayakuna fi اlasl can mushaahadatin aw samacin la can ijtihaad bimacnaa wuxuu ka wadaa khabarka mutawaatirka ah waxaa wariyey cadad fara badan oy mustaxiil tahay been inay ku heshiiyaan fii kulli abaqatinna way wariyeen yani jamaaco fara badan oo aan been ku heshiin karin oy suuragal aysan ahayn inay been ku heshiyaan ayaa warisay waxay ka wariyaan jamaaca la mid ah oo ayagana been aan ku heshiin karin jamaacadana jamac kale ka soo warisay ilaa haakada ilaa laga gaadho qofkii warka laga tabiyey oo nabi ah calayhi salaatu wasalaam isla markaana yani waxaanay sheegayaan uu ahaado can mushaahadati waxay arkeen ama can samaaci waxay maqleen xisbay yuu ku dhammaanayaan ee ma aha in he in ijtihaad uu ku dhammaanaya maaha haddaba haddaan u fiirsana tawaaturkii ama mutawaatirkii mualifku wuxuu ka cabira horta an yarwiya can jamaacati an yarwiya jamaacatun jamaaca inay weriso tani waxa weeyaan waa tawaaturkii ee mutawaatirkii ma aha mualifku wuxuu noo tacriifiyey tawaaturkii ee mutawaatirkii buu noo tacriifiyey maxaa yeelay an yarwiya marka la inay weriso jamaaco de waa tawaaturkii laakiin mutawaatirku waa maxay maa yarwiihi jamacatu aw maa rawaahu jamacatu jamacadu waxay warisa wayaan waa waxanay wariyaan laftirkiisa ah mutawaatirkii ee ma aha werinta laftirkeedii maaha werintu waa tawaaturka waayahay haddaan u fiirsanno marka tacriifkan waxaan ka soo saari karaa afar shardi ou leeyahay khabarkii mutawaatirka ah shardiga koowaad waxaa weeye horta inay cadad ay wariso cadad inay wariyaan cadad tirow inay wariso isla markaasi jamaacadaas werisay waa halku malifka yidhi an yarwiya jamaacatu jamaacaina weriso jamaacadaas cadadka ay yihiin lama sheegin cadad mucayan may maya culamada qaar baa cadad sheegay qaar baa sheegay maalan inay yihiin afartan inay qaar baa inay yihiin wahaa kada acdaad kala duwan baa la sheegay laakiin waxaasoo dhan wax daliil oo cad looma hayo sida saxiixa waxaa weeye tiro mucayana ma jirto ee waxa weye wixii ay weriso jamaaco fara oo markaa ayna suuragal ahayn been ku heshiiyaan marka cadad mucayana oo go'an oo tawaaturka lagu tilmaami karo ma jiro waaya kaasi hadda waa qayd koobaad labaad in ay mustaxiil tahay jamaacadaas inay been ku heshiiyaan waa kan mualifku yihi laa yaqacu tawaatu'u cala alkadib can milihi yani ayagoo kale been kuma heshiin karaan maala qof baa ku yidhi maalan suuqii baa gubtay qofkaa hakibtalo hadalka ma runbaa mise waa been ma rumaysanaysid markii xoogaa shaki ku yargeli qofka halkanuu ka yimid qof kaloo aggaa kale jiha kale ka yimid ayaa asagana isoo orday ku yimid wuxuu wallahi suuqii baa gubtay malahaagii wuu xoogaysan qof kale oo gaari saaran oo waa w ofka kii kale u socday soma ku kale gaari buu saaraya asna wuxu suuqii baa gubtay haddana jamaaco kalaa kuu timi tiro kaleo socota waxay suuqii baa gubtay maanta oo lagu basbeelay haddana dad kale oo suuqii akmariga xagga suuqii intaasoo dad oo kala duwan midba meel ka yimid baa warkii kusoo gaarhsiiyey yani dadka mustaxiil dad isyaqaana ma aha dad kulme ma aha dad isku meel ka yimid ma aha marka markii tiro fara caynkaasi ku sheegto warkii wuxuu gaari xaddi tawaatur haddee atawaatur buu gaadhi warkii waad rumaysani wuxuu noqonaya khabar mutawaatira marka inay been ku heshiiyaan dadkaasi suuragal ma aha jamac intaas meel isku imaadeen dhahaan maanta aan warkan faafinno oo ya suuragal ma aha waa mustaxiil khaasatan axaadiidta nabig alai slam waxaa dad kala duwan oo manaadiq kala duwan jooga oo magaalooyin iyo waddamo kala duwan jooga oo rag iyo dumarba leh ayaa warinaya marka dadka inay intay meel isku imaadaan ay been ku heshiiyaan suuragal ma aha waa yahay kaasina waa hardigii labaad hardiga saddexaad waxaa weeye in dabaqaadka sanadko idil jamacan faraha badan la helo oo isku mid ahaadaan xaggaas waa halkan mualifku leeyahy can milihim wahaakada ay leeyahy intahi ila almukhbari canhu waa in dabaqo kasta jamac la helaa yani dabaqada u horaysa waxaa weeye jamac fara badan baa wariyey jamac fara badan bay ka wasi wariyeen jamac fara badan ba kaso warinaya jamac fara badan ilaa laga gaaro eh, xaadisadii ama waaqicadii la warinay yani lama aqbalaya haddii maalan dabaqaadka mid ka mid ah uu qof uu warinayo ama laba qof dabaqaad kalena ay tira badan yihin ma anfacayso waa in dabaqo kasta tira badan ay warisaa kaasina waxa wey waa shardi shardiga afraad mustanadka khabarkaas inuu ku dhammaanayo xis manaa waxay arkeen ama ay maqleen waxaasaan aragnay ama waxaasaan maqallay nabig ala slam baasaa yidhi waxaasaan aragnay ficil bay wariyeen ama qowl bay wariyeen laakiin ma aha ijtihaad ijtihaad ma aha ila ijtihaadku sawaab iyo khada wuu leehay soo ma khada iyo sawaab buu leehay marka lama raba halkan ijtihaad waxaa la rabaa wax sugan oo aan beeni soo geli karin illa haday dhaha waxaasi waan aragnay jamc intaas leeg ama waxaasaan maqalnay dee hadalkaa ay maqleen ama ay arkeen been ma soo geli karo yani waxaan ay wariyeen ay arkeen ayagu aragtadoodaas daan ma soo gelayso lakin hadduu ijtihaad yahay ijtihaadkii sawaab iyo khata buu yeelan karaa labadaba waaya halkan uu mualifku leyahy wayakunu fi اlasli can mushaahadatin aw samaacin la can ijtihaad halkan uu ku leeyahay wayakunu fi اlasli wuxuu oga jeedaa khabarka dabaqadiisa hore dabaqada koobaad ee waxaa soo warinaya maalan haddii xadii uu ahaa asxaabtii nabiga alayi sl slam waa dabaqadii koobaad waa inay ku warinayaan can samaacin waxay maqleen aw mushaahadatin waxay arkeen ee ijtihaad maya haddaba mutawaatirkii muxuu faa'idaynayaa mutawaatirku wuxuu faa'idaynayaa cilmi falmutawaatiru maa yuujib alcilm ku mualif ku leeyahay mutawaatirku waa wax cilmi faa'iideeya cilmi daruuri ah ayuu faa'iideeyaa ha daruuri marka la cilmi yaqiini ah oo xataa naftaadana ka dafcin karin illa waa kii mualifku inoo soo tacriifiyey kitaabka awalkiisii cilmiga daruuriga ah iyo cilmiga nadariga ah cilmiga daruuriga ah waa kii yidhi yani qofkii wuxuu u xasilayaa min hayri nadarin aw ijtihaad qofka asagoo ku dadaalin oon baadbaadin oon raadinin ayuu cilmigan kasbanaya marka ka dhawaa saasoo kale mutawaatirku waxa weeye waa cilmiga daruuriga ahaa ee nadar iyo iktisaab iyo fikir aan u baahnayn wayaan iyo baaritaan waaya cilmigu faaidaya marka yaqiini ah oo xataa naftaada aan ka dafcin karin maalan oo kale haddaan tusaale kuu soo qaado waxyaabaha mutawaatirka inaga hadda nolosheenna waxaa ka mid ah magaalada maka inay jirto iyo madiina dad qofkii markii madiinaan arag laa shaki inuu in badan maqlay maka iyo madiina marka yaqiinan wuu ogyahay labada magaalo inay jiraan asagoo arag hadda weligii muusan tegin laakiin bitawaatur buu ku soo gaadhay warkii maka iyo madiina saasoo kale magaalo la yidhaahdo qaahira qaahira inay jirto yaqiinan waad hubtaa adoo weligaaba arag baad haddana hubtaa maxaa yeel warka wuxuu kuu soo gaadhay bitawaatur magaaladaas inay jirto afarta a'imo imaam abu xaniifa maalik shaafici axmed yaqiinan waad hubtay ana afarta ayma jireen mada arag isku zamanna maydan ahayn quruun baa idin dhexaysa quruun fara badan baa idin dhexaysa laakiin maxaad ku ogaatay waxaad ku ogaatay bitawaatur waa tawaatur kugu soo gaadhay warkooda yani wix laga soo wariyey iyo aqwaashoodii iyo asxaabtoodii iyo kutubtii laga qoray iyo wixii iyo qisadoodii iyo sifaadkoodii baad maqlaysaa marka waxaa la mutawaatirka waa kaas haddaan axaadiista ka soo qaadana tusaale axaadiista nabig alai slam ee mutawaatirka waxaa ka mid ah xadiiska abu hurera ka wariyay nabiga alai sla slam inuu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar nabig wuxu uhi alai slam qofkii iga been sheega asagoo u badheeraya ha makansado makaano fadhigiisa naarta macnaha u diyaargaroobay naarta jahanam inuu gelayo qofkii been iga samaysta ama igu been abuurta asagoo u qastaya u badheeraya xadiikaas waa xadii mutawaatir ah saxiixayn ku sugan yahay waana xadii yani cadad fara badan oo asxaabay warisay cadad fara badan oo taabicina kasii warisay cadad fara badan oo taabicina kasi wariyan wahaakada waa xadii marka mutawaatir ah wey axaadiista mutawaatirku aad bu yaryihiin aad bu yaryihin way kooban yihin kutubo yar baa lagu jamciyey waxaa kamid kutubta lagu jamciyey nadmu almutanaasir min alxadiii almutawaatir yani axaadiista mutawaatirka ah way iska kooban yihin axaadiis intooda badan waa axaad ama ahbaaru ahbaartii miya falhabru habarkii maa shay weeye yadkhuluhu uu galo asidqu run iyo walkadibu been walhabru habarkii yanqasim wuxuu qaybsamaa ilaa qismayn laba qaybood aaxaadin aaxaad iyo mutawatirin iyo mutawaatir falmutawaatiru mutawaatirkii maa shay weeye yuujib alcilma cilmi waajibiya wa huwa asaguna an yarwi waa inay weriso jamaacatu jamaaco laa yaqacu uusan ka dhacaynin altawaaطu'u bimacna alitifaaqu inay ku heshiiyaan can alkadibi been inay ku heshiyaan aysan ka dhacaynin can milihim ayaga oo kale aysan ka suuroobayn inay been ku heshiyaan wahaakada sidaas oo kale ayuu markaa ku soconayaa arrinkii oo macnaha jamacba jamac ka sii warinayaa ilaa yantahiya ilaa uu ka gaadho ila almuhbari canhu kii laga warbixinay laga warramayay oo fa yakuunu wuxuu ahaanayaa waxaa la warinayo fi اlasli asalkii wuxuu ahaanayaa can mushaahadatin mid ka dhacaya mushaahado aragti aw samaacin ama maqan laa can ijtihaadin ijtihaad kama dhacayase walaxaadu axaadkii huwa isagoo alladii kii wey yuujibu waajibinaya alcamala camal waajibinaya walaa yuujiba waajibinayna alcilma cilmi aan waajibinaynin wayanqasimu uu qaybsamaa ilaa mursalin mursal iyo wamusnadan iyo musnad falmusnadu musnadkii maashee weeye itasala uu xidhiidhay isnaadu isnaadkiisa walmursal mursalkiina fain kaana haddaba hadduu yahay mursalkii min maraasiili hayri saxaabati asxaabta heyrkood maraasiishooda hadduu yahay maraasiil taabiciin iyo wixii la mid ah falaysa bixujati marka xujo ma noqonayo falaysa bixujatin xuja ma aha ilaa maraasiila saciid ibn musayab markii laga reebo maraasiishii saciid ibn musayab waayo fainaha ayadu futishat waa la baaday fawijdat waxaa la helay masaaniida iyadoo laga isnaadiyey can nabiyi sal اllahu alayhi wasalam mualif marka soo hadlay mutawaatirka iyo halkan axaad ku tilmaamay axaadkii axaadka wuuna inoo tacriifin mualifku laakiin wuxuu noo sheegay xukunkiisa tacriifka axaadka waxaa weeye maa lam yatawaatar wixii aan tawaaturin ayaa axaad layidhahdaa khabarkii haddaba mutawaatirka aan ahayn ayaa axaad la yidhahda xaddu tawaatur muusan gaadhin xadutawatur he muusan gaadhin marka hadduu doono hal qof ha wariyo hal qof baa wariyey khabarka ama labaa warisay ama saddex baa wariday ama afar ama shan adu xaddu tawaatur muusan gaadhin almuhim cadadkuu doona ha wariyey lakiin xaddu tawaatur muusan gaadhin xaddii mutawaatirka ee waxaa weeye yani ugu tilmaamaya khabarkii inuu gaadho mablaqa tawaatur muusan gaadhin marka xadiidki waxaa soo gelaya marka hariibka ahaa iyo xadiidkii Eh, aiiska aha ee laba qof wareysay hariibka waa hal qof baa wariyey casiiskana labaa wareysay eh, mashhuurkii baa soo gelaya oo saddex iyo wixii ka sii badan ay wariyeen laakiin mablaqa tawatur aan gaarin intaba waxay soo gelayaan xadiidka axaadka axaadiiska axaadku waa xadiidta badana xadidka nabig alay slam intooda badan alhaalibiya saaxiq ah intooda badan waxaa weeye waa axaad haddaba haddana waan tacriifkiisii xukunkiisii muxuu noqonaya xukunkiisi waxaa weeye xadiidka axaadka ah ama khabarka axaadka ah inuu camal waajibinayo laakiin cilmiguusan waajibin wuxuu oga jeedaa wuxuu faa'iidaynayaa camal oo macnaha wuxuu ka jeedaa waa waajib in lagu camal falo xadiidka axaadka ah waa lagu camalfalaya sida lagu camalfalayo xadiidka mutawaatirka ah labada waa lagu camalfalaya xagga camalka ka siman yihin oo waxaa loga jeeda markii camalka ka siman uu leeyahay yani xadiidkan mar haddii nabiga calayhi salatu salaam uu ka sugnaaday ama axaad ha ahado ama mutawaatir ha ahaadeen waxaa weeye eh, markaas in lagu camalfalaya waajib hadduu khabar yahayna dee waa la rumaynaya khabarkaas haddii uu dalab yahayna amar ama nahyi waa marka in la dabaqo oo la fuliyo amarkaas ama nahyigaas ayaa marka eh, loo baahan yahay oo waajib in lagu camalfalo waaya ama axkaamtii fiqiha ama caqaa'idii labadaba lagu camalfalaya waayahay laakiin cilmi ma faaiideeyo marka cilmi ma faideyo waxa looga jeedaa yaqiin ma faa'iideeyo dhanni buu faa'iideeya dhanni mutawaatirka cilmi yaqiin yaa faa'iideeya yaqiin buu faa'iideeya mutawaatirku laakiin axaadku dhanni maluu faa'iideeyaa walidalik ayaa axaadiista axaadka ah mar qaarkood culimada isu khilaafi xadiidkani ma saxiix baa mise waa daciif xadiidkan waxa weeye xadiid kala ka hor imanaya wahaa kada ilaan waxawey dani buu faa'idaynaya ee yaqiin ma faa'iidaynayo lakiin isaga laftarkiisa baan isku martabo ahayn isku heer ahayn xadiidkii aaxaadka ahaa bar baa saxiix ah bar baa xasan ah bar baa xasan lidaati ama xasan lihayri ah marka asagii baan isku darajo ahayn asagii baan isku quwo ahayn qaar baa muttafaq calayh saxiixayn ku sugan oo xoog badan qaar baa saxiixayn ka mid ahaan ku sugan qaar baa waxa sunantii ku sugan oo laakiin heerka aan gaadhayn muttafaq caleyh aan gaadhayn asaga marka isku quwo aan ahayn laakiin guud ahaan isku soo uruuri oo cilmi yaqiiniya ma faaidaya wuxuu faa'idaynaya dhanni mana xoog badan ayuu faa'idaynaya lagu camal falayo laakiin waaya wuxuu u qaybsamaa haddaba xadiidkaas aaxaadka ah laba qaybood mursal iyo musnad mursal iyo musnad yacni waa biictibaari sanad sanadka markii la eego labuu qaybsama baan ku leeyahay musnad iyo mursal yani sanadki inuu xidhiidho iyo inuu munqadac yahay markaan eegno labadaasoo qaybsamaa musnadkii waa maxay waxa weeyaan buu idhi matasala isnaadu waa waxay isnaadkiisa uu xidhiidho waxay isnaadkiisa he uu xidhiidho matasala isnaadu bimacnaa raawigan wuxuu ka wariyay raawigan ka sareeya oo sheekhiisii ah, sheekhiisu ka sii wariyey can sheekhi can sheekhi can sheekhi ilaa nabiga laga gaadho sala allahu calayhi wasalam sidaasaan laga wada marka musnadkuna waxa weya sanadkiisi wuu xidhiidhaa sanadkiisi wax inqidaaca ma soo gelin saasoo uga jeeda miaalkiisu waxaa weeyaan xadiidkii bukhaari wariyey wuxuu hi imaam buhari xadaana cabdulahi bn yuusuf qaal ahbarana maliku can ibni shihaabin can abi salamati cabdiraxman can abi hurayra radi allahu tacala canhu ana rasul lahi sal slam qaal man adraka rakcatan min asalat faqad adraka sala bal u fiirta xadiidkaas yani ayaa uu ku wariyey imaam bukhaari cabdulahi bni yusuf oo sheekhii imam bukhaari ah wuxuu ka sii wariyey imaam malik wuxuu ka sii wariyey ibni shihaab alimaam الzuhri wuxuu ka sii wariyey abi salma ibn cabdiraxman wuxuu ka sii wariyey abi hurayra waa haddaba sanad muttasil oo xidhiidha kaas ayaa musnad yidhahdaa abi hurayra wuxuu ka wariyey nabiga calayhi الsalatu wasalaam laakiin mualifku muu noogu darin inuu musnadkani uu yahay musnad loo tiiriye nabiga calayhi الsalatu wasalaam inta badan musnadka marka la iطlaaqo waxaa looga jeeda musnadkii marfuuc aha nabig ala slam loo kor oo mawquufkii baa kaa wixii saxaabi uu yidhi hadduu doona sanadkiisa haba xidhiidhe laakiin mualifka hadalkiisa daahir kalaamihi mawquufku wuu soo gelaya musnadkii laakiin cinda culamaa alxadii ama fii musalax alxadii waxa weeye musnadku ma soo galo mawquufka musnadku waxa weya wixii nabig alah slam sanadkiisu gaariga weya sanadkiisa u xidhiidho ama mursalkii mursalka wuxuu ku tacriifiyey mualifku maa lam yattasil isnaad waxa isnaadkiisuusan xidhiidhin waaya tacriifka mualifka noo sheegay waxa weeye waa tacriifka usuuliyiinta usuuliyiinta tacriifkooda weeye ee tacriifkii culamaa alxadii maaha ama mustalax alxadii maaha macnaa markuu ku leeyahay wax sanadkiisa xidhiidhin wuxuu qaabilinaya musnadkii musnadkii uu ku yidhi sanadkiisa xidhiidha kanna sanadkiisa ma xidhiidho marka waxaa soo gelaya anwaac kala duwan oo waxaa weeye eh, axaadiisii eh, ka mid ah waxaa soo gelaya khabarkii munqaica ahaa mucdalkii ilaah ku subata ogolaaye mucallaqii waxaa soo gelaya mursalkii intaasoo dhan way soo gelayaan waaya laakiin culamaa musalax musalax alxadiid tacriifkoodu waa maxay waxay leeyihiin markii tariifinaya mursalka maa rafacahu taabiciina nabiyi sal l slam waa xadiidkii taabicigu nabig alai slam u koryeelay macnaha saciid ibnu sayb oo taabiciinta ka mid aha ama xasan ayaa wuxuu leeyahay qaala rasuulu llaahi sal allah kada de asagoo nabig alai slam musan kulmin haddana nabig alai slam waa xadiidka warinaya oo toos uga warinaya marka meesha waxaa ku jira inqidaac oo sanadka yani bilowgiisii ah wixii taabicin ka dambeeyey ma taabicibaa qofa la xadfay mise waa saxaabi lama garanaya saa darteed eh, wuxuu noqonayaa mursal kaasay mursal u yaqaanaan culammada eh, muxadisiintu kaasi wuu soo gelaya kanuu mualif ku sheegay wuu soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya munqadicii maalan sanadka dhexdiisa hal qof baa ka dhacay wuxuu noqonayaa eh, munqaic ama mucdal iyo laba ka dhacday laba raawi oo ruwaadii xadiis ka mid ah ayaa si xidhiidha ah cala tawaali ka maan sanadkii ka mucdal baa layidhahda munqadicna waxa wey hal qof baa ka maqan ama laba meel bu inqidaacu soo galay oo kala duwan waxaa soo gelaya mucallaq oo waxa weeyaan sanadka bilowgiisii waxaa ka maqan raawi iyo wax ka sii badan maalan imaam bukhaari wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay maalan caaisha waxay tiri nabiga ka wariyay sal allah slam kada kada kadib away sanadkii ka soo reeyay caaisha ilan imaam bukhaari iyo caaisha isku casri bayna ahayn marka waxay noqonaysa xadiikaas wuxuu noqonaya xadiis mucallaqa oo sanadka bidaayadiisi baa maqan kaana wuu soo gelayaa mucdalkiina wuu soo gelayaa munqadiciina wuu soo gelaya mursalkii cinda almuxadisiin inta way soo gelayaan intaaba way soo gelayaan tacriifka marka usuuliyiintu uma sii faahfaahiyaan yani mustalaxaadkan iyagu muhiim uma sii ah waxaa muhiim uun u ah in xadiidkan uu yahay xadiid hee xadiid inqidaac uu ku jiro qaabku doonaba ha ugu jire ama hal raawi ha ka maqnaado ama laba ha ka maqnaadaan ama awal sanad inqidaac ha ku dhaco ama aakhir sanad ha ku dhaco biqadi nadar meeshuu inqidaacu galay inta dhacdayba waaya wuxuu yidhi mursalkii haddii uu yahay min maraasiil hayr saxaaba yacni maraasiishii asxaabta waxaan ahayn hadduu yahay xujo ma ah macnaha yahay mursal aan mursal saxaabi ahayn xujo mursalkii baa logo qaybsada mursal saxaabi mursal hayr saxaabi mursalka saxaabiga maxaa looga jeedaa waa xadiidkii saxaabigii yaraa uu ka warinay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo qowl buu nabig alay slam ka warinay ama ficil nabiga alay slam usan ka maqlin ama usan arkin cala sabiil miaal caaisha ayaa waxay tidhi radi allahu tacala canha sida saxix bukhari ku sugan kaana أwala ma buda'a bihi rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam alru'ya الsaadiqة fi الnowm fakana laa yaraa ru'ya ila jaءat mila falaq الصubx caaisha waxay nabig alay slam ka warinaysaa waxyigu markuu ku bilaabay nabig alay slam waa markii nabig alay slam soo saaray ee waxyigu ku bilaabmay qaabka uga bilaabmay ayay nooga sheekaynaysa waxay leedahay nabig alay slam markii u horraysay lagu bilaabay waxyiga riyo run badan lix bilood ayuu nabig alayhi salaam yani riyo arkeeyey oo riyadu arkana sida waxa weyaan fajirkaas ama subaxaas oo kale u arkayo ay u dhacaysa macnaha rumabayso marka lixdaa bilood waxyigu wuxuu ahaa riyo bisa haddaba waa yahay nabiga calayhi slat slam marka caaisha ka warinaysa arrinkan miyay la joogtay maya lamayna joogin maxaa yeele caaisha waxay dhalatay nabiga calayi slam markii la soo saaray kadib afar sano ama shan sano ayay maaragtay eh, dhalatay wakhtigan maysan nooleyn xataa wakhtigan ay qisada warinayso ayadu maysan hee maysan dhalanin marka eh, arrinkan nabiga ka warinaysa calayhi salatu waxa weeye arrin eh, aysan goobjoog ka ahaynee saxaabi kale ka warisay asxaabtii ka warisay marka mursalaabi la mursalsaaabi waa xujo haddaba la eegi mahayo mar haddii saxaabi uu wariyo waxani yuu ka wariya la dhihi mahayo maxaa yeel asxaabta ayaa kala wariya asxaabta ayaga dhexdooda ayaa kala wariya marka maraasiisha asxaabto dhan waa xujo wey ilaan asxaabto idin waa cuduul weeye qofka saxaabiga uu ka wariyey waa cadli marka jahaladiisu dhib kima keenayso haddaanaan ogayn wax dhibay noo keenayso ma jirto maadaamuu qof cadli a ah yahay oo lagu kalsoon yahay diyaanadiisi laakiin maraasiil hayr saxaaba kuu soo hadhay asxaabtii heyrkood maraasiisha ay warisay waa taabicigii maalan khilaaf baa ku jira kaas mualifku wuxuu noo sheegay inuusan xujo ahayn inuusan he xujo ahayn maxaa yeeley waxaanan garanaynin sanadkan qofka ka dhacay aanaan garanayn xaalkiisa ma garanayo ma cadliba ma iqa mise iqa ma ah ma garanayo haddii aan yani fardinno inuu iqa yahay uu ka wariyey waxaa dhici karta inuu taabici kale ka wariye taabicigaas daciif baa mise waa iqu ma garanayno marka maadaama shakiba uu soo galay xadiidka hadduu shakiba soo galo waxa wey markaa dacfaa lagu xukumaya xagga sanadkiisi haddaan la hubi qofka wariyey inuu iqa yahay lagu xukminayaa dacfi marka maraasiil hayr saxaaba taabicigii haddii uu xadiidka irsaaliyo xasan basri wuxuu hi qaala rasul lah sl kada ama eh, maala saciid اjawayr ba wuxu qala nebiyu slm kada ama cikrima ama mujaahid ina wuxu qala nebiyu sl slm kada de markaa dacf baa lagu xukumaya xadiikaasi inuu xadiid daciifa yahay maadaama mursal yahay keliya wuxuu ka soreeya mualifku maraasiisha eh, saciid musayib maraasiisha saciid ibn اlmusayib oo wuxuu yihi maraasiisha saciid musayib waa xujo sababtoo ah saciid musayib wuxuu ka mid aha taabiciintii culamadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa maraasiil fara badan buu leeyahay maraasiishaasi waxaa weeye waa la baaray buui oo waxaa la ogaaday in dhammaantood ay masaaniid yihiin nabig cala salaam uu ka isnaadiyey oo ka wariyey asxaab ayaa la ogaaday ee uusan ka warinaynin dad ducafa ah ama eh, dad aan lagu kalsoonayn haddaba mursalka saciid ibn usayb waa xujo cinda alimaam ashaafici imaam shaafici kuma koobayo mursal saciid ibn usayb wuxuu leeyahay kibaar taabiciin taabiciinta waaweyn ee inta badan asxaabta ka wari sida saciid ibnu sayid curwa ibnu zubayr iyo maraasiishoodu waa xujo bishardi in mursal kale uu xoojiyo mursalkii ama qowl saxaabi uu xoojiyo ama qiyaas uu xoojiyo ama culimmadu badankood ay fatwoodaan arrinkaas marka xujo noqonaya maraasiil saciid ibnu sayib laakiin waxa ay la wa xujo maxaa yeele inta badan wuxuu ka wariyaa waxaa weeye sodonkiisii abu hurera abu hurera sodonkiisa ah saciid ibnusayb wuxuu qabay eh, gabadhii abu hurere ayuu qabay saa inta badan waxaa la ogaaday eh, maraasiishiisa inuu ka wariyo abu hurera radi allahu tacala canhu arrinkan waxaa dabagalay oo baadhay imaam shaafici raxmat ullaahi tacala calayh saa darteed maraasiista saciid ka duwantahay maraasiisha kale oo iyadu xujo ayay si gooni ah usii noqonaysaa si imaam shaafici uu ku tegay wlaxaadu axaadkii huwa asagoo alladii kii weeye yujibu waajibina ilcamal camalkii walaa yujibu waajibina ilcilmi cilmigii wayanqasimu u qaybsama ila mursalin mursal ayuu u qaybsamay musnadin musnad falmusnadu musnadkii matasal isnaadu waa kii sanadkiisa u xidhiidho walmursal mursalkiina maa lam yatasal isnaadu waa kii sanadkiisa xidhiidhin fain kaana haddaba hadduu yahay e, mursalkaasi min maraasili hayri saxaabati asxaabta heyrkood maraasiishood hadduu yahay falaysa bixujatin xujo ma noqonayo haddii yani khabarkan uu irsaaliyey oo mursalu ka dhigay qof aan saxaabi ahayn xujo ma noqonayo ilaa maraasiila saciid ibnu musayib saciid ibnu musayib maraasiishiisa mooyaane axaadiiu irsaaliyey mooyaane fa innaha iyadu futishat waa la baadho fuujisat waxaa la helay laga isnaadiyey oo sanad laga wariyey can nebiyi sala allahu calayhi wasalam macnaha sanadkeeda wuu xidhiidhaa oo dhammaan maraasiisha yani saciid ibnu musayib sanadkeedu waa muttasil saa darteed bay xujo u noqonaysaa waayahay wlcancanatu cancanadii tadhulu waxay gashaa cala asaniidi waidaa qara'a shaykhu shaykhi hadduu akhriyo ardayga inuu dhegaysto yajuusu waxaa badan liraawi qofka ka warinaya an yaquul inuu dhaho xadaanii wuu ii sheegay amase ahbaranii inuu dhahaa bannaan wuu ii warramay waidaa qara'a hadduu akhriyo huwa ardaygii cala shaykhi shaykhi uu ku dul akhriyo yaquulu wuxuu odhanaya markaa ahbaranii wuu ii warramay walaa yaquulu dhihi maayo xadaanii wuu ii xadiisay wain ajaazahu shaykhu shaykhii haddii uu ijaazo u siiyo kitaabkii ama wixii uu min hayri qira'atin asagoo ku dul akhrin ijaazo u u ijaazeeyo fayaquulu kolkaa wuxuu odhanayaa ajaazanii wuu ijaaza siiyey ow amase ahbaranii wuu ii warramay ijaazatan min jihati ijaazatin xagga ijaaz ahaan igu xadiidkan igu ah, warramay halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa duruqu riwaayat alxadiid ama siyaqda ama qaabka loo wariyo xadiidka markuu soo sheegay kadib qaybaha habarka u qaybsamo ayuu halkan ku tilmaamaya qaabkii loo taxamulayay habarkii iyo qaabkii loo gudanayay oo loo yaqaano siiqa adaa alxadii waaya xadiiku wuxuu leeyahay taxamul iyo riwaayo ama ada taxamul iyo ada bu leyahy taxamulkuna waa khabarkii qofkii inuu xambaaro oo ardaygii maalan sheekhiisuu ka wariy oo ka xambaaro adaaguna waa inuu asagu sii wariyo oo dadka sii gaarsiiyo taxamul iyo adaa ancanadu waxaa weeye min siiqi ada xadiidka ka midta waxa weyaan inuu tilmiidkii uu ku wariyo bisiiqati can can can can uu dhaho maalan uu dhaho can fulaan can fulaan can fulaan yani waxaan ka warinaya xadiidkan can shaykhii fulaan asna wuxuu ka sii warinaya can shaykhii fulaan asna wuxuu ka sii warinaya can fulaan waaya marka siiqadaas can ayaa masder laga ishtiqaaqo waxaa la yidhi aanaanayn inuu qofkii anana ku wariyo aanan uu ku wariyo cancanada waxaa loo sheegaya waxaa weeye marna waxaa weye raawigii xadiiskii wuxuu ku warinaya tasriix bitaxdiid inuu xadiikan uu ka maqlay oo uu toos oga maqlay sheekhiisa marna cancan u isticmaalaya hade markuu leeyahay xadaana markuu ku dhaho ama ahbarana u ku dhaho de inqinaac markaas ma ixtimaasho xadaanii ama samictu ku dhaho waan ka maqlay sheekhayga oo saa dhahaya ama hebel oo saa dhahayaan maqlay de marka inqiaaca ma ixtimaasho qofkan haduu mar been ma sheegaya de ilan siiqa uu kuu sheegay toos oga maqlay oo markaas inqiaac xadiidkii ma soo gelayo laakiin haddii uu dhaho can ixtimaal waxaa jira ah inuusan toos oga maqlayna biwaasito kale uga maqlay marka maadaama taasi ay e, meesha ay soo gashay ayaa mualifku wuxuu noo tilmaamay in cancanadii ay gasho asaaniidda macnaha xadiidka asagoo musnad ah ayuu haddana wuxuu noqon karaa mucancan xadiis cancana lagu wariyey oo cancanadii iyo isnaadki isma diidayaan taas macnaheed waxaa weeye khabarkani hadduu ku yimid can ariiq alcancana cancana haddii lagu wariyey sanadkiisuna yani wax inqidaacuysa ka muuqanin marka waxaan xukminayna inuu yahay xadiis musnad ah oo muttasil sanad ah itibaarinaya aahirkiisa inaga wax inqiaac nooga muuqda xadiikan soo maaha cancanana waa lagu wareeyey soo maaha markaas xadiikan waa xadii sanadkiisa u xidhiidho ilaa inuu inqiaac soo daahira mooyaan waayaha marka jumhuurulculamaa ayaa sidaa qabo mucancankii waxa lagu tirinaya muttasil waayaha laakiin shardi muhiim ayaa jira oo ah in raawigan cancano ku warinaya inuu ka nabad qabo waxa loo yaqaana tadliis tdliisku waa maxay tdliis waxa weeye inuu eh, mara qaarkood uu raawigani qariyo sheekhiisii oo sheekh uusan ka warinin isku casri inuu he inuu eh, markaas uu kaga wariyo xadiikii cancano kaga wariyo sheekhiisu kaga wariyo cancano sheekhiisana meesha ka saaro kaasaa tadliis la yidhaahdaa maalan haduu sheekhiisu daciif aha mesha ka saari wuxuu ka warin sheekhi sheekhiisu ka warin oo asagoo isticmaalaya marka kaas hadduu ka nabad qabo uusan mudallis ahayn cancanadiisii itisaal ayaa lagu xukminaya lakiin hadduu yahay eh, qof mudlis ah oo tadliis lagu yaqaanay cancanadiis lama aqbalaya ilaa uu taxdiidkii caddeeyo dhaho xadaana ama samictu dhaho markaa maa la qaadanaya warkiisa haddii kale xadiidkii dacfaa lagu xukumaya waa yahay haddaba eh, sheekha iyo tilmiidkiisa markii xadiidkii ay manaa tilmiidkii uu sheekhiisa ka warinaya xadiidkii waxaa jirta duruq oo kale xoog badan ayaa jirta martabada kuwaad inuu sheekhii uu tilmiid ku dul ahriyo macnaa sheekhiiba hadda xadiidkii ahrinaya tilmiidkiisina uu ka dhegaysanaya oo wuxuu ga dhegaysanya siduu xadidka ugu wariyo marka eh, sheekhu wuxuu ku dul akhriyay ruwaadii ayaguna way dhegaysanayaan martabadan ayaa ugu sarraysa maraatibta oo idil marka raawiga martabadan ka warinaya sheekhiisa waxaa u bannaan inu dhaho xadaanii fulaan hebel ayaa xadiidkan ii sheegay ow ah ahbaranii ama ii warramay uu dhihi kara labadaba uu dhihi kara xadaanii iyo akhbarani labada uu dhihi karaa xadaanaana uu dhihi karaa akhbaranaana uu dhihi karaa martabada labaad waxa weeye ardaygii inuu ku dul ahriyo sheekhii sheekhii hadda asagu ma ahrinayo ardaygii wuu dhegaysanaya sheekhii waxaa ku dul ahrinaya tilmiidkiisii sheekhiina wuu dhegaysanaya marka markii waxooga akhriyaba nacam buu sheekhu leeyahay ama uu aamusaya marka markaa uu ka aamusaya waxay dhigan tahay waad weli waad saxsan tahay wad yani wax qalad ah kuguma arko haddii kolley faa'ido uu sheegayana dee tacliiqii iyo wixii dee tacliiqaad ah ama uu ku baraarujinayo ama sixitaan markaas uu sheegaya marka dariiqadan cardi baa la bandhig ta waxa la dhaha samaac ama qira'a cala sheekhna waa tan qira'a cala sheekhna waa la dhahaa cardina waa sheekh marka haddii tilmiidku ku wariyo waxaa u bannaan inu dhaho akhbaranii inuu dhaho ayaa u bannaan waxaa kale oo u bannaan inu dhaho xaddaanii fulaan qira'atan cali aan ku dul akhriyo laakiin karo xadaanii suma alif halka ba logu shege walaa yaquulu xadaanii xadaanii keliya inu dhaho ma bannaano sababto xadaanii haduu dhaho waxaa laga fahmaya inuu toos oga maqlay sheekhi oo sheekhu uu uu akhriyey asna u dhegaysanayay ayaa laga fahmaya mana aha sidaas isagaa shekh ku dul akhriya marka wuxuu dhihi karaa xadaanii qira'atan calayh anuu ku dul akhriyey ayuu sheekhi ii xadiiay ama ahbarani uu dhihi karaa waaya dariiqada saddexaad waxaa weeye alijaaza inuu sheekhii ijaazo uu kaga wariyo bimacnaa ijaazada waxa loga jeedaa shaykhii ayaa tilmiidkiisii u idmaya inuu ka wariyo dhammaan axaadiistii uu maarata hayey sheekhani ama wuxuu leeyahy maalan saxiix albukhaari ayaan ku ijaazeeyey iga wari saxiix albukhaari iga wari markaasaa tilmiidki marka wuxuu leeyahay ajaazanii sheekhigiiba ii ijaazsiiyey aw akhbaranii ijaazatan ama ijaaz ahaan buu igu warramay saasuu leeyahay lakin dhihi maayo markan xadaanii dhihi maayo waayahay halkan uu mualifku leeyahay min ajaazahu shaykhu min hayri qira'atin halkan uu ku leeyahay weeye martabo ayaa markaa mualifku inoo sheegay saddexdaas ayay marayaan marka saasaan u kala sarreeyaan walcancanatu cancanadii waxa weeye tadkhulu waxay gashaa cala alasaniidi asaniidii bay gashaa wإida qaraأa shaykhu shaykh hadduu akhriyo yajuusu waxaa u bannaan liraawi raawi waxaa u bannaan yaquulu dhaho xadaanii waxaa ii sheegay awbas ahbaranii waxaa ii warramay sheekhaygii ama hebel baa ii warramay inuu dhaho ayaa bannaan waidaa qara'a haddii uu ahriyo kaasi waxa wey haddaba waa samaaci waidaa qara'a hadduu ahriyo huwa tilmiidkii calaa sheekhi hadduu ku dul ahriyo yaquulu tilmiidkii marka wuxuu leeyahay markuu eh, xadiidkii sii gudbinaya addaaga uu samaynayo ahbaranii waxaa ii warramay sheekhaygii walaa yaquulu dhihi maayo markaas xadaanii dhihi maayo idaa xadaanii samaaca loo isticmaalaayo lakin wuxuu dhihi karaa xadaanii qira'atan calayh tanna waxa weya waa qira'a cala sheekh tii saddexaadna waata wain ajaazahu shaykhu shaykhii hadduu u ijaaza siiyo min hayri qira'atin asagoon ku dul akhrinin ama sheekhii uusan ku akhrin asaga ama tilmiidkii uusan sheekhii ku dul akhrinin fayaquulu kolkaa wuxuu odhanayaa ajaazanii wuu ijaaza siiyey aw ahbaranii wii warramay ijaazatan ijaazi ugu warramay ee dhihi maayo xadaanii iyo ahbaranii keliya dhihi maayo waayahay mualifku wuxuu ugu qeeday ijaazadii min hayri qira'atin ila ijaazada marka qaarkood waxaa dhacda in eh, sheekhii uu ka maqlo isla markaana sheekhi ijaazo uu siiyo kitaabkii ama eh, sheekh ku dul akhriya kitabki kadibna ijaazo uu siiyo aad bay u marka haddii maala saxixulbukhari uu ka dhegaysto sheekhii kadibna sheekhi uu ijaazeeyo kitabkii inuu ka wariyo de taasi waxay noqonaysaa eh, waxay noqonaysaa qiraa'a ama samaac maca alijaaza anaaci ijaazi wada socdaan markaas oo markaa de xadaani iyo isticmaalaya ilan sheekhu ka maql toos buu laakiin waxaa la sheegayaa haddii sheekhi asagoo ka maqlin oon kitaabkan kaba dhegaysanin uu sheekhani kitaabka u ijaaziyey ardaygii kamaba dhegaysaninba sheekhi uu yimid wuxuu hi sheekh kitabka ijaazasii kitaabkan saxiix ah. markaas wuxuu hi kitaabka u dhiibe wuxuu hi kitaabkaas waan ku ijaazeeyey iga wari ama ijaazadiiba u qoray de markaasi ijaazu ku wuxuu leeyahay ahbaranii ijaazatan ama ajaazanii buu leeyahay wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala